ugu waafisan wey waxay dhallinyarada qaarkood soo weydiiyaan sharaxee ugu fiican laakiin xaqiiqadu waxay tahay dee waxay ku xidhan tahay sharax walba ku munaasib yahay marka hadday noqoto xagga faahfaahsanaanta iyo waxyaalaha aynu sheegi doono sii balballaarintooda iyo khilaafaadka la sheegi doono magacowga raggii isku khilaafay ee weji walba lahaa iyo ariiq walba aynu sheegi doonnaba lahaa hadday taa noqoto kitaabkaas iyo sidoo kale abxaasta iyo waxyaalaha markaasi qodqodka ku jira masaaisha waxaa ugu fiican kitaabka kifaayat الnabiy fii sharxi الtanbiih waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan ku madbacaysan labaataneeye mujalad koob iyo labaatan buu ku madbacaysan lakin kitaab yaroo kale oo isaga markaa ka daba tegaya ayaa la madbacaysan mushkiladdu waxa weeyaan xagga dabcadiisu aada u liidata oo runtii aanu helin kitaabkaasi shaqadii u baahna xagga kitaabkeennan tambiiha iyo dabcadihiisa kolley dabcado dhowra buu kitaabku leeyahay waxaana iminka la ii sheegayaa in uu soo baxda ay soo baxday dabcad cusub oo daaralminhaaj ay ka shaqaysay runtii daaralminhaaj waxay ku suntan tahay shaqo wanaag laakiin haddana ma xukumi karno kitaabka ilaa iyo aynu aragno dabcadaha indha hor yaallaa way badan yihiin kuwa sharaxa la madbacaysan iyo kuwa gaaru madbacaysanba way leeyihiin tii hore iska caanka ahayd ee tunisi uu ka shaqeeyey taxliiqaadkana uu ku lahaa taxriiru alfaadi tambihana xagga dambe kaga daabacay isagoo tasriixu tambiih ku magacaabay dabcadaasaa kolley hore dad badan ay u haysteen haddana dabcado kale ayaa ka daba yimid kuwo sharax la socda iyo kuwo matniyaba waxaa markaa ka mid ah yimid dabcada wadaadkan daakhistaani uu taxqiijiyey oo dabca runtii cusuba uu sheegayna inuu ku muqaabaleeyey ama uu u bandhigay kitaabka toban nusko oo far ku qoran hase ahaatee runtii marka kitaabkiisa maarata dabcadiisa marka la eegayo ma sheegayo furuuqdii udhexaysay nusakda meelaha qaarkoodna dee maaragtay farqi wuu soo baxaya haddana farqigaas koley nuskooyin anigu makhtuudaho aan hayo oo ilaa laba ah waxaan dareemaya waxyaalaha qaarkood oo aan ku qornay inuu ku darayo fii nafsi waqtina aanu sheegaynin dabcada markaa waxa weyaan ay ka timid marka kolley kitaabku waa cusub iyo dabcadu way cusub tahayoo hadda xukun kama dambaysa kama gaari karno laakiin waxaad moodaa xagga shaqada uu ka qabtay nasku iyo yani kitaabka inuu ereyadii imaamka uu soo xaqiijiyo waxaad moodaa inaanay buurnayn walow toban nuso sheegayo shaqadiisu waxay u badan tahay tacliiqa iyo aqwaasha meesha lagu sheegayo kadabategooda wuxuu aada isugu hawlayaa haddii laba qowl la sheego inuu kutubtii shaafici ka baaro hadduu ka waayan marka kutubtii asxaabta marka cibaarad buu isticmaalayaa mararka qaarkood lam araa fi kutub shaafici lam ara hada alqowl fi kutub shaafici marka qofku waxaa laga yaaba inuu moodo inuu leeyahay kitaabkani qowlkani kutubtii shaaficiyada kuma jiro waxa uu ujeedaa imaam shaafici laftiisu kutubtii uu qoray baan ka soo waayey buu leeyay kutubtii kale de madhabka aimadu ay qoreen atbaacda imaamka ahaa wuu ka soo naqnay isaga laftiisu utiirinay laakiin ihaam baa ka dhalan kara dadka qaarkood baa aan aada ugu fiirsanin saasay u fahmi kareen iska da ayaana u fiicnayd runtii waayo wixiisu de waa tacliiqaad iyo taqiiq kitaabku taqiijinaya sharax ma aha taasoo kale waxay ku fiican tahay sharaxa weyn sida kifaayatunabiha oo kale kaasaa markaa dabagelaya qowlkan kutubtii shaafici ma laga helayaa wax u dhow ma laga helayaa maarata mansuus ma yahay mukharaj ma yahay ilaa aakhiri de maarata muxaqiqa shaqadiisa maaha muxaqiqa shaqadiisa koobaad waa inuu xaqiijiyo naskan uu sugayaa inuu yahay kii imaamku uu qoray oo khaladaad uu markaa runtii ka ilaaliyo waxaa kale oo iyaduna jirta markaa nuskhad kale oo ay la daabacan tahay nukadkii nashaa-i kamaaludiin anashaa-i nuskhadaasi aad bay u fiican tahay runtii matnigeedu aad buu ufiican yahay walow dee maaragtay iyada iyo kuwo kale oo kala duuni ay jiraan oo waxyaalaha qaarkood oo aan ku arkayna makhtuudka aanan ku arkaynin sidoo kale tan aan anigu haysto oo annajmu saaqib ama sharixii shirbeeni la daabacan iyaduna way fiican tahay laakiin iyada lafteeda Eh, kolley nuskadan dabcadan anigu haysto daaru diyaaa waxaan dareemayaa meelaha qaarkood inay sharixii matni ka dhigeen matnigiina sharax ka dhigeen markaa taas lafteeduna dee arrin markaa de iyaduna runtii iskale waxaa cusub oo imika iyadana aan arkayay oo daarulmuhaajir iyo wax noocaasay ku qoran tahay eh, iyagu xaqiiq ahaan waxay qaateen eh, tunisi nusadiisiibay sideedii u qaateen sida muuqata taxriirkii keliya waxay soo kordheeyeen inay tambiih iyo taxriirkii ishoos dhigaan laakiin iyagu wax makhtuuday u noqdeenna ma jiro sida muuqata maarata ataa muqadimaba umay samaynin saasa oo ay ku tilmaamayan halkay ka keeneen naskan ay meesha ku sugeen meeshay ka keeneen xataa ma sheegayaan waxay markaa u badan tahay taa markaa eh, tunisiga uun inay iyaguna ay iska ictimaadeen marka calaa kulli xaal eh, nuskhadaha ugu dhow waxaynu ku oran karaynaa taa eh, nukadka la daabacan iyo taa daaqistaaniga oo iyadana kolley weli xukunkeeda aynaan de ka gaari karaynin taa bal hadda daaralmanhaaj ay nagu soo socotana weli haddaa si fiican may soo gelin baa laleeyahay laakiin dhowaan inay suuqa soo gasho kolley waddamada qaarkood waa laga yaaba inay gaadhay laakiin suuqyada si fiican may soo wada gelin bal taana haddii dee qofku uu markaa uu kaydsan karo ama maarata iibsan karo in kolley la iska iibsada way fiican tahay inay markaa ka fiicnaato kuwan ayaa la rajaynayaa sidii markaa daarulminhaaj lagu yaqaano waynu iska bilaabaynaa kitaabka kolley muqadimada sheekaynu akhriyi doona insha allahu tacaala kadibna baabta iyo kutubtaynu u gudbi doonaa waxaynu isku dayi doona markaa baladaqaab shax ah inaynu usoo dhigno baab walba oo marka waxa weeyaan taqriib ama soo dhoweyn u noqon karta baabka masaaisha ku jirta kadibna aynu markaa kasii gudubno oo aynu markaa arino matnigii musanifka muqadimadiisaanu arinayna bismi illaahi raxmaan raxiim buu yihi wuxuu ku bilaabay ilaahay subxaanahu watacaala bisinkiisa isaga oo ku dayanaya kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ee bisinka ku bilaabmay iyo sidoo kale xadiidka ay ku soo aroortay wax kasta oo aan lagu bilaabin bismi illaahi fa huwa abtar alfaada qaarkeed maaa kuso arortay maarata arrin kastoo aan lagu bilaabin bilxamdu lilah fahuwa abtar uu daba go-an yahay arrin kasta oo aan alxamdulilah lagu bilaabin ama aan bismi illahi lagu bilaabin sheekhu labadiiba wuu kulmiyey bismi illaahi araxmaan araxiim ay ualifu waxaan ku qorayaa aniga oo kaalmaysanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala magiciisa ama aniga oo ku dheehan xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo magaciisa in aan xuso allihii waa lafdu ljalaala waa magaca ilaahay subxaanahu watacaala magacyada kale oo dhami ay tabaca u isaga lagu sifeeyo oo allah markaad tidhaad baad alraxmaan iyo alraxiim iyo alcasiiz iyo alxakiim iyo kuwii lamidka aad ku sifaynaysaa asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa baa la yidhi asalkiisu alilaah buu ahaa bay yidhaahdaan kadib markaa likarat isticmaal baa aliftii loo gooyey markii hamsadii la gooyey deetana allah ayay markaa noqotay markaa alaha yalahu ayaa laga keenay bay yidhaahdeen ay istaxaqa alcibaada oo ilaah waa almustaxiqu lilcibaada ka cibaadada mutaystay weeye sida ay markaa luqawiyiinta qaar badan oo kamid ahi sheegeen qaarkood waxay hahdeen ilaah waa macbuud ama ha mutaysta ama yaanu mutaysanin laakiin luqawiyiinta kuwoodii muxaqiqiinta ahaa madhabkoodu waxa weeye weliba dee raggii markaa luqada loo daba fadhiyey in alilaah macnihiisu yahay almustaxiqu lilcibaada cid kastoo la caabuday inaan ilaah la odhanin ciddii mutaysatay ayaa ilaah la yidhaahda waxa laga yaba in qofku isweydiiyo soo kuwa gaaladu wax badan ilaah u yaqaanay ma jacala alaalihata ilaahan waaxida mustaxiq lilcibaadana waa ilaahay cid kaloo mustaxiq lilcibaada ihi ma jirto jawaabtu waxa weeye iyagu waxay u arkayeen in kuwani ay xaq u leeyihiin iyaga laftoodu in la caabudo sidaa daraaddeed bay aaliha ugu magacaabeen laa ilaaha ila allahna de halkaasunba iyaduna maraysaayo yani waa cid mutaysatay cibaado oo aan allah ahayn ma jirto waxaan kalead caabudaysaan waa iska caabudaysaan laakiin ilaah ma aha xaqiiqa ahaan oo ilaah waa mustaxqi kii mutaystay cibaado markaa laa ilaaha ila allah waa saas ay laa macbuuda bixaq ama laa mustaxiqa lilcibaada cid cibaadada mutaysatay ma jirto maba jirtaba markaa qasrigaasi waa qasri xaqiiqiya ila allah allah subxaana wa tacaala keligii mooyaane cid kale oo mutaysatay ma jirto araxmaan iyo alraxiimna waa laba sifo ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay bay tilmaamayan oo raxmadda ah maxay ku kala duwan yihiin culammadu waxay yidhaahdaan raxmaan ayaa ka guda ballaalan raxiim maadaama ay ka xuruuf badan tahay ziyaadat lmabna tadulu calaa ziyaadat almacna marka raxmaan waa naxariistii guud bay sheegaysaa in ilaahay subxaana watacaala uu naxariisto naxariis caam ah oo cid walba gaadhaysa raxiimna waxa uu tilmaamayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naxariisto naxariis gaara oo tii markaa muminiinta ku ka ah alxamdu lilaah xaqa xamdihi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadi u sugnaatay oo macnaheedu ay tahay ilaahay baan mahadinayaa waa khabarun bimacna alinshaa waa war laakiin war ahaan looma jeedee insha iyo curin baa loo jeedaayo yani waa xus ilaahay in la xusayo wey maaha in laynoo sheegayo in ilaahay uu mahadda ee e, waa lagu xusayaayo ilaahay baan mahadinayaa buu qofku leeyahay e, yani waxa weeye hadda ayaan markaa xusayaaba ilaahay subxaana watacala oon mahaddiisa ku xusaya xaqa xamdihi mahadintiisa dhabta ah ee ilaahay subxaanah watacaala oo mutaystay oo mahadoo dhan ah oo ashaa ku jirta alxamdu waxay koobsanaysaa dhammaan wax alla wixii mahad ah mahaduna sideedaba bay idhaahdaan waxa weeye waa in carabka laga ammaano cid markaa ku sifaysan ama la timid wax wanaagsan oo aan lagu qasbin iyadoo markaa ammaantaana lagu weyneynayo marka ammaan iyo xamdi baa kala jira ammaantii waa madhi iyo xamdi amaantu waa in shaygan la sheego in wax wanaagsan leeyahay ama la weynaynayo ama yaan la weynaynin laakiin tani waa qaab tacdiim weynayn baa ku jirta iyo qadarin sidaa daraaddeed waxyaalaha aan dee weynaynta mudnayn waa la ammaanaa laakiin looma mahadnaqo imika dhagaxa fiican maxaad samaynaysaa dhagax fiicanoo de waad ammaanaysa laakiin baad u mahadnaqaysa uma mahadnaqaysi wanaag baad u sheegtay laakiin wanaaggan aad u sheegtay maaha mid aad ku maamuusayso oo aad ku weyneynaysa ma aha sidaa daraaddeed wuxuu noqonayaa madxi buu noqonayaa ma noqonayo xamdi ma noqonayo wa salawaatuhu calaa khayri khalqihi muxamedin ilaahay subxaanahu wa tacaala salligiisu naxariistiisu ama ammaantiisu ammaanihiisu khalqigiisa kii ugu khayr badnaa oo muxamed ah sal allahu alayh waala ali wasalam dushiisa ha ahaato asalaa sideeda waa masdar ismu masdar weeyi sallaa laga keen waxaana loo isticmaalaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ficil uu leeyahay iyo ficil khalqiguba ay leeyihiin oo waxaa la odhanayaa ana usalli cala nebi anigaa ku salliyay ilaahay ha ku saliyana waa la odhanaya markaa salliga ilaahay uu ku saliyayo iyo salliga inagu aynu ku saliyayno nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa kala duwan inaga keenu waa duco oo ilaahay baynu u baryaynaa inuu ku saliyo nabigiisii calayhi salaatu wasalaam iyadoo dee taa nabiga calayhi salaatu wasalaam aanay maaragtay waxba aanu isagu inooga baahnayn laakiin inaga ayaa u baahan oo inaga ayaa wax ku helayno markaynu nabiga hal mar ku salinaba inagana ilaahay subxaana wa tacala baa toban jeer inagu saliyay Ehm, salliga ilaahayna waa inuu ilaahay ammaano ama unaxariisto nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa salawaat buu jamciyey maxaa yeel naxariistaha ilahay dee waa badan yihiin ama ammaanihiisu way badan yihiin calaa khayri khalqihi khalqigiisa kii markaa ugu khayr badnaa jin iyo insi iyo malaa'igba lahaa kolley dee khilaaf baa jira malaa'igta ambiyadu may ka khayr badan yihiin mise kama khayr badna markaa eh, kolley nusuustu waxay sheegtay nabigeena maxameda calayhi salaatu wasalaam inuu yahay sayid waladi aadam inuu bani aadamka ugu khayr badan yahay waxaa shaki ku jirin dee insigu si guud ahaanba waa ka sharaf badan yahay jinkana marka jin iyo insi iyo makhluuqaadkan kaleba nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka karaamaysan yahay waa ka sharaf badan yahay waana ka khayr badan yahay malaa'igta laakiin hadal baa ku jiro oo culamada qaarkood baa yidhaahda malaaigta ambiyadu kama khayr badna malaaigta ka khayr badan culamadu waxay markaa yidhahdaan masaladaasi khilaafkeedu waa mas'alatun طawiilaة الdayli qaliilaة الnayli faa'iido badan inaynu baxino aynu ka hadalno ambiyada iyo malaaigta keebaha khayr badan faa'iido badan aynu ka helaynaa ma jirto waayo wax inagaga xidhani ma jiro ilaahay baa okooda fadli badan waanay hadal badan tahayoo aad baa la ysugu khilaafo loo maaratay muranku uu u batay markaa khayri khalqidaasunbaynu imika ina gelisay sheekhu uu oo de maca ay soo gelayso wa calaa aalihi sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala ku saliyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aalkiisii aalku waa ahl ayaa asalkeedu ahayd waa la oo hadii baa la khafiifiyey markaa waa ahalkiisii nebiga ahalkiisii waxaa kaloo la yidhi mayna awl baa laga keenay awl oo noqoshada ahayd markaa awal bay ayaa laga soo ishtiaaqay awlkii ayaa awal laga soo ishtiqaaqay dabeetana taxaraka xarfu cilati wanfataxa maa qablahu markaasaa la bedelay oo aal la yidhi waxaana weeyi macnaha aalku dhowr macnoba waa loo sheegay qaraabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee muminiinta waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray nabiga calayhi salaatu wasalaam atbaacdiisii atbaacdiisii iyo ummaddiisaba waa lagu fasiray culamada qaarkood waxay hahdaan haddii saxaabadii iyo laga daba sheegana aalku qaraabadii nabiga noqonaya haddii calaa aalihi uun la yidhaahdana de atbaacdiisii oo dhami way soo gelayaan inta badanna aalka waxaa loo idaafeeyaa ismi daahir ee damiir looma idaafeeyo laakiin way iska banaanta iyada lafteeda culamada qaar baa diiday oo waa kan salligii allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed wacalaa aalihi lama odhan allahuma salli calaa wa ala aali muxamed kamaa salayta calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiima midna wa calaa aalihi lama odhan marka qaar baa diiday oo yidhi damiir looma idaafeeyo aalihii lama yidhaahdo waa laxni laakiin sida sabaabka ah way iska bannaan tahay waa sin laga badan yahay oo in ismi daahiro aan damiir ahayn loo idaafeeyo ayaa badan wa saxbihii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii iyagana salawaadka ilaahay dushiisa dushooda ha ahaadaan saxbi waa jamcu saaxib waa ismu jamcina waa la yihi oo yani mufrad ma laha waana dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam la saaxiibay la saaxiibayna waxaa loogala jeedaa bal cid kasta oo nabiga la kulantay iyadoo rumaysan la uu yahay la kulan oon khaariq lilcaada ahayn ambiyadii uu nabigu la kulmay waa saxaaba maynu odhanaynaa ma odhanayno waayo la kulanka uu la kulmay kii dabiiciga ahaa muu ahayn waa la kulan dee mucjise ah. oo dad beryo hore dhintay inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam la kulmay iyadu mucjisay ahayd markaa la kulan dabiiciya ah, inuu la kulmo nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo rumaysan ayuu saxaabi ku noqonayaa asalku waa sidaa laakiin de markan dambe waxaa lagu sii daraya waa inuu iimaankii ku dhinto qaarkood hadalka inuu iimaanka ku dhinto qaydkaa hadal bay ka keeneeno waxay yidhahdeen oo inta aanu dhiman uu nool yahay miyaanu saxaabi ahayn adilado wamaata calaa daalika sidaana ku dhinto macnaheedu waa intii uu noolaa waa laga fiirsanayaa arrinkiisu ma caddabaa noqonaysa inuu saxaabi yahay iyo in kale ilan wuxuu ku dhiman la garan maaye marka waxay yidhahdeen eh, wamaata calaa daalikadu waa w waxa wey markaanay saxaabadii wada dhinteen kadib ayaa cidda aynu saxaabi odhanayna ay sidaa tahay amaa waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo waktigii saxaabadu ay noolaayeen qeydkaasi shardi ma ahayne dee qof kasta oo nabigii calayhi salaatu wasalaam la kulmay aan ridoobinna ayaa markaa saxaabi ahaa wuxuu ihi sheekhu haada kitaabu mukhtasaru fii usuuli madhab shaaficiyi kani waa kitaab mukhtasar ah kooban ikhtisaarka waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen marka haadaada markuu leeyahay waxay yidhahdaan haddii uu muqadimada qoray intaanu kitaabka qorin wuxuu ishaarayaa waxa maskaxdiisa ku jira ee yani haada kan aan doonaya inaan alifaa waa kitaab mukhtasar haddii muqadimadu ay dambaysay oo markuu kitaabka qoray kadib uu haadaa leeyahay ina dee kaa markaa xaadirka ahe uu ishaaraya ay noqonaysa kitaabun waa kitaab ay maktuubun wey mid la qoray oo mukhtasarun lasoo gaabiyey ikhtisaarku waxay yihahdeen waa taqliilu lafdi wa takiiru lmacna waa in ereygu uu kooban yahay macnuhuna uu badan yahay kaasaa ikhtisaar la yidhaahdo iqtisaar baa jiro qaaf la akriyo oo isagu waa in wixii la kala baro oo qeyb laga tago kitaabkani waa kitaab markaa kooban buy alfaabtiisu ay kooban yihiin inagaa de arkayno xajmigiisu uu yaryahay marka loo eego kutubtii fiqhiga fii usuuli madhabi shaaficiyi imaamkii shaafici ahaa qawaaciddiisii baanu ku saabsan yahay oo lagaso lagu soo gaabiyey waxaa laga soo gaabiyey mukhtasaru ka yahay ku yahay fii usuuli madhabi shaaficiyi madhabkii shaafici usuushiisi usuusha muxuu ugala jeedaa qawaacid qawaaciddana wuxuu ugala jeedaa masaaishii asalka ahayde kuwa kalena ay ka farcamayeen maaha qawaaciddii qawaacid fiqyaha ahayde aynu detaa unaqaanay furuucda faraha badan lagu ururinayay maahee masaaisha lafteedii baa waxay usii kala baxayaan kuwa usuula iyo kuwa furuuca marka furuucda lafteedii waxaan farci yahay baa nisbiya farcigii inuu furuuc yeeshaa laga yaabo isagoo wax farci u ahaa inuu haddana furuuc sii yeesho oo qolyihii mantiqa dhigan jiray de waa kuwii jinsiga odhan jiray maaratay ajnaas caaliya baa jirta iyo ajnaas qariiba iyo ajnaas mutawasita marka wixii isagoo jinsiya oo noocyo hoos imanayaan ayaa isaga laftiisuna uu nooc u noqonaya marka jinsi kasii sareeya loo eego marka halkan waxaan kusoo urinayaa buu leeyahay masaaisha ummahaadka ah ee yani waxa weeyaan inta ka harsan ay iyaga un kasii arcamayaan shaafici madhabkiisi madhabku waa wixii imaamku uu ra'yeeyo fii umuuri اdiin maa ra'aahu fii umuuri اdiin ayaa madhabka shaafici la odhanaya arrimaha diinta wixii uu markaa ka arkayey waa wixii aan markaa de ijmaacaadka ahayn w markuu ijmaac yahay lama yidhaahdo waa madhabkii shaafici laakiin markay masaladu khilaafi tahay ee ay tahay maaratay masale ijtihaadiya ayaa waxaa la odhanayaa haadaa madhabu fulan waa madhabkii fulaan amaa wixii kale lama odhanayo waa madhabkii hebele de waa islaamkii buu noqonaya marka waxaa kala duwan madhab fulan iyo islaamka iyo qowlka nebiga calayhi salaatu wasalaam dhallinyaradu qodobkaa waa inay fahmaan masale ijtihaadiya haddaad adigu si qabto sidaasi waxay noqonaysaa haddaad dee ahalba u tahay madhabkaagii bay noqonaysaa islaamkii ha odhan haddaad islaamkii tirahda macnaheed waxa weeyaan kuwa kale islaamkii kuwa kugu khilaafay masalada islaamkii way weydaarteen bay noqonaysaa marka halkaa markaa waxa weeyaan la joogo laakiin waxaad odhanaysaa waa madhabkaygii waa sidii anigu aanu arkayey inay sidii saxda ahay tahay islaamka waafaqsan waxaan la doondoonayaa waa islaamkii siduu yahay masaladan islaamku wixii ka qabay dadku markay su-aalaha guud waa diintu maxay arrinkaa ka qabtaa arrintaa waa laga fiican yahay su-aasha noocaas in qofka la weydiiyo masaladaa xukunkeedu waa maxay yani adigu sida aad markaa xukumayso haddii masaladu aanay ahayn arrin qaciya hadday arrin qaciya tahay diintu halkaasaasay ka qabtaa waa la odhanaya laakiin haddii aanay qaci ahayn wuxuu shay ijtihaadiya yahay waxaad odhanaysaa arrinkaasi ma banaana ama wuu banaan yahay ma odhanaysid diintu waxay ka qabtaa ama islaamka ama ilaahay xukunkiisu waa sidaa ashaaficiyi waa imaamkii weynaa abu cabdillaah moxamed ibn idriis ibn eh, acabaas ibn cumaan ibn shaafic ibn saa'ib ibn cubayd ibn cabdiyaziid ibn haashim ibn اlmualib ibn cabdimanaaf oo nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdimanaaf kula kulmo marka shaafic waxa weeyaan awowgiisa Eh, markaa tirahdo maxamed ibn idriis ibn cabaas ibn cuhmaan ibn shaafi awowgiisii saddexaad buu noqonaya marka awowgiisii saddexaad baa loogu abtiriyeyo ashaaficiyi imaamkii reer shaafic ahaa shaaficna marka waa awowgiisaa eh, saddexaad waana ibnu saaib shaafic saaibna waxaa la yidhahdaa eh, ru'yo ayuu lahaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu arkay ibn saaib oo yani waxa weyaan saxaabi buu ahaa ibn cabdiyaziid eh, ibn saaib ibn cubayd ibn cabdiyaziid ibni haashim marka haashimkaasi haashimkii nebigu uu marayey maaha waa haashim ibn اlmualib oo nebiga awowgiiyo cabdulmualiba iyo haashimkaasaa ilmaadeena haashimkan kale nebigu uu ku abtirsadaana haashimkan shaafici maraya adeer buu u yahay waa laba haashimo isu adeena deetana mualibka ayaa in cabdimanaafo halkaa ayaa nasabkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nasabkii imaam shaafici ay isugu imanayaan boqol iyo kontonkii hijrada nebiga sala allahu calayhi waala ali wasalam ayuu dhashay waxaanu dhintay laba boqol iyo afartii halkuu ku dhashay qaarkood makuu ku dhashay way yidhaahdaan qaarkood yaman buu ku dhashay way yidhaahdeen laakiin sida caankaa ah, wuxuu ku dhashay haza haza ayuu ku dhashay isagoo yar ayay hooyadii soo kaxaysay maka ayay keentay sida markaa reer tolkii uu ula barbaaro aabihii markaa yaraanbuu ku dhintay hooyadiibaa korisay yaraan buu markaa cilmiga uu ku bartay isaga oo yar ayaa fadwada loo fasaxay inuu fadwoodo culamo fara badan buu ka qaatay oo reer maka ahaa kadibna warqad baa loogu qoray imaam maalik oo madiine joogay in markaa de inankaa yar uu eh, cilmiga baro markii markaa marka amiirkii magaalada dee loo qorayo la yidhi ninkaa imaam maaligu u gey kolkuu markaa warqadii amiirkii ula yimid ayuu amiirkii geriri wuxuu la gerirayaa maalig baad u tegeysa maalig buu ka baqanay waayo in albaabkaba ka furi waayo ayuu ka baqanay oo maaragtay waayo dee nimankaa maaragtay madaxda iyo hawlahaas culamadu inta badan way iska ilaalin jireen qofka u dhadhawaadana waaba lagu dacnihi jiray ibnu shahaab imaamka weyna aad garanaysa ibnu shahaab zuhri rag baa weeraray wax kalena laguma weerarin umaradu u geli jiray biila marka haddii khayr la farayo oo maaragtay diinta loogu nusraynayo dhib ma laha laakiin inta badan waa lagu fidnooba inta badan waa lagu fidnooda qofku uu ku fidnayo min xayu yashcun aw laa yashcun isagoo isdareensan iyo isagoon isdareensanaynba nimankaa u galgalkooda iyo adduunyaha inuu qofku ku fidno baa laga yaba ala kulli xaal imaam maalik baa markaa sidii loogu tegey imaam maalik baa eh, kadibna uu de sheekh noqday ilaa intii imaam maalik uu ka dhimanayey imaamku wuxuu la joogay madiina markii maalik uu geeriyooday ayaa imaamku ka tegey madiina kadib markaa yeman buu tegey qaadobuu ka noqday haddana waa ka tegey ciraaq buu tegey xoogaa buu joogay maxamed ibn alxasan ashaybaani buu halkaa kula kulmay isna waa u faaideeyey waanu ka faaiideystay madhabkii abu xaniife ayuu halkaana ka bartay munaadaraad dhaadheerna way dhex mareen isaga iyo maxamed ibn اlxasan eh, ashaybaani qolyaha qaarkooda waktigan wax ka qoray baa waxay idhahdeen shaafici gebigiisuba maxamed ibn اlxasan unbaa soo saaray laakiin sax arintaasi uu ka faaiideystay waa run laakiin munaadaraadka uu maxamed ibn اlxasan la galayo doodaha uu la galay cidnaba lama gelin shaafici doodihii ugu dhaadheeraa ugu adkaa maanta inoo madbacaysana umka iyo meelahaba ku jira cidduu la galay waxay ahayd maxamed ibn alxasan ashaybaani oo dee doodii adkaydee ay ka midka ahayd ee weliba ansaxday maarata labadoodii sheekh baa isbarbar dhigeen aniga sheekhaygii waa maalik ibn anas bu adigna sheekhaagu waa abu xaniif markaa bal hadda su ku weydiiye kitaabka ilaah yaa u aqoon badnaa labadooda maxamed ibn xasan wuxuu yihi saaxiibkii y abu xaniifa raximah allahu tacala de wuxuu ahaa nin farisia oo af carabiga bartay oo dee dadaalay buu ahaa imaam maaligna dee nin carab ah oo af u dhashay oo dee iyo dhuuxidda kitaabka ilaahi subxaana wa tacala dee asar u ah. wuxuu ku yihi axaadiidta nebiga keeba u aqoon badan markaa de runtu sheegay aimadu maaratay waa indhacdayska ma yaqaanaan iyo muxuu ahaa is waxa marka lagaaga joogo waad qiraysa wuxuu ku yihi saaxiibkii yani maalig baa axaadiistana kaga horeeya abu xaniife wuxuu ku yihi aqwaashii saxaabada iyo keebaa ku aqoon badan de imaam maalik oo dee isagu maaratay saxaabadii dadkii ay dhaleen dhashii saxaabada ku dhex noolaaba de markaasuu yidhi haddaba ninka intaaba u aqoon badan maxaa soo haray qiyaaskii baa soo haray qiyaaskiina haddaanu qofku saddexdaa midna haynin oo saddexdiiba looga badan yahay muxuu ka qiyaas qaadan doona waa halkuu markaa qiyaas uu qabadsiin doonaa marka imaam shaafici de dooda dhaadheer baa dhex martay isagii maxamed ibn alxasan laakiin haddana wuu ka faa'iidaystay isaga laftiisuna aad buu amaanay ammaanay waa kii odhan jiray awrqaad ayaan yani awr muggii oo kutuba ayaan maxamed ibn xasan ka soo qortay oo cilmiga ayaa ka soo xambaaray imaamku isagoo dhalinyaro abuu caalim weyn ahaa oo culammadu ay la soo xiriiri jireen kuwa ka waaweyn oo ay soo weydiin jireen qaabka markaa cilmiga loo fahmayo iyo sida ay tahay in kitaabka ilaahay loo fahmo sunada nabiga aleyhi salaatu wasalaam loo fahmo waxaana arrintaa xujo ah de kitaabkiisan arisaala cidduu qoray waxay ahayd imaamkii weynaa cabdiraxmaan ibni mahdi almarwasi imaam lxadiii fi ciraaq imaamkii weynaaye reer ciraaqe xadiika cilmulxadiidka looga dambeynayay oo imaam shaafici ka weynaa muddo ilaa shan iyo ayaa risaalada ka codsaday oo ku yii bar hadda waxaad ii qortaa kitaab aad ku cadaynayso naasikha iyo mansuukha iyo axaadiista qaabka laysu waafajinayo iyo qaabka maaragta waxa weeye loo fahmayo markaasuu markaa kitaabkan sheekhu raximah llahu uu soo qoray imaamku markaa kutub dhowra buu leeyahay kutub badan buu qoray laakiin iminka waxaynu haynaa alum oo inoo madbacaysan waxaa kaloo aynu haynaa alrisaala waxaa yaala ikhtilaaf alxadiid iyo kutub umka markaa waxa weeyaan ku jirta oo dhowra ayaa iyaguna jira waxaa kaloo jira jimaac اlcilmi iyo sidoo kale ikhtilaaf اciraaqiyiin oo ibn abi leila iyo abu xaniifa ikhtilaafu caliyi bni mascuud kutub markaa dhowrahoo noocaasa ayaa imaamku raximah اllahu tacala u lahaa kutub aynaan hadda haynina waa jireen sida alimlaa iyo alamaali iyo kuwa noocaas wuxuu yidhi adaba kitaabkani waa kitaab mukhtasarahoo imaamu shaafici madhabkiisa ah idaa qara'ahu lmubtadi markuu akhristo qofka bilowga ihi wa tasawarahu oo uu suuraysto tanabaha bihi waxa uu markaa ku baraarugayaa kitaabkaas sababtiisa kitaabkaas uu ku baraarujinayaa calaa akari lmasaa'il masaaishii diinta badankeeda iyo qof ku baraarugsan oo fahamsan noqonaya wa idaa nadara fiihi lmuntahi marka kitaabkan uu eego ninka cilmiga meel sare ka gaadhayna tadakara bihi jamiica alxawaadi wuxuu ku xasuusanayaa dhammaan dhacdooyinka dhacdooyinkana wuxuu gala jeedaa furuucdii oo yani axkaam almasaa'il alxaadiiu furuucdii markaa furuucda dee maaragtay dhacaya oo de waaqaca ka jiraya dhammaan axkaamteedii ayuu halkan kala soo baxaya in sha allahu ilaahay subxaana wa tacala haddii u dana ka barakaysanay wabihi tawfiiqu ilaahay baana waafajinta leh oo aan weydiisanayna wahuwa xasbi isaga ayagu filan wa nicmal wakiil cida tala saartana ilaahay baa u wanaagsanaada wa iyaahu as'alu ilaahay baan weydiisanaya an yanfaca bihi inuu kitaabkan ku anfaco dee ciddii markaa akhrisata inahu qariibun mujiib ilaahay subxana wa tacaala waa allah dhow oo ducada aqbala kitaabu ahaara sida keyrkiiba oo de fiqigii afar waxyood ayuu ahaanayaa waxda koobaad waa cibaadaadkii wixii ilahay loogu cibaadaysanayey waxda labaadna waa wixii adduun iyo maal calaaqa la lahaa waaxda saddexaadna waxa weeye wixii calaaqa lala guur iyo qoyska arrin axkaamtiisii qaybta saddexaadna waa gafafkii iyo waxyaalihii la geystay iyo xaqidoodii iyo axkaamtoodii iyo wixii cuquubaadkii iyo ka waajibayey iyo garsoorkii marka taa waa la dambaysiiyey waayo baahida waxa loo soo horeysay cibaadaadki baahida cibaadaadka loo qabaa ka weyn baahida kuwa kale loo qabo oo de qofku marnaba kama maarmo ilahi subxana wa taala inu calaaqa la yeesho mucaamalaadka iyo bayc ay kusoo xigsiiyeen waayo baahida loo qabo ayaa ka weyn iyaduna ka mudan baahida loo qabo guurkii de guurkii qofku kol maarata weynaadayo uu maal urursadayoo wax isku hagaajistay ayuu guursanaya laakiin de inta badan maalin walba waxaa laga yaabaa inuu iib iyo wax kiraysi iyo wax iibin iyo aanu ka madhnaa deetana markaa fiqigii usrada ama qoyska axkaamtiisii baa lasoo horreysiiyo lagu soo xigsiyo saddexaad laga dhigay waxaa loo dambeysiiyey gafafkii oo waxay yidhaahdeen de qofku markuu intaa isla helo ayaa xadgudubka iyo waxyaalahaasi ay yimaadaan haddii qofku maceeshadii la maaragtay uu la tacaalayo waxba cidna kuma xadgudbo kalaa ina alinsaana layaطغى an ra'aahu اstagna marka quwada qadabiga ah quwa qadabiya waxay imanaysaa markan guurkuna isaga laftiisu alquwa shahwaaniya baa la yidhahdaayo bacda malci اbuطuul marka caloosha la buuxiyo ayaa guur iyo muxuu ahaaye shahawaadkii markaa shahwadii lagu fikiraya abaada marka alquwa shahwaaniya iyaduna waxay ka dambaysaa quwadan markaa dee maaragtay eh, akliga iyo shurbiga iyo wixii lamidka ah taa lafteeduna de cibaadaadkii ka muhiimsano saasaa lagu soo horisa marka cibaadaadkii waxay noqonayaan waa axkaamtii salaada iyo axkaamtii zakada iyo axkaamtii soonka iyo axkaamtii xajka waxay culimmadu u tartiibiyeen xadiidkii ibnu cumar sidii uu u tartiibsanaa ee xajku u dambeey kastoo riwaayaadka qaarkood ay soonka horreysiiyaan iyo sidoo kale sida loogu kala baahi badan yahay oo salaadii waa maalin walba zakadiina kitaabka ilaahay dee waxay ku lahan tahay ay ku xidhan tahay salaada qiimu salaata wa aatu zakaa waa lagu xigsiiyey kadib baa oo isagana dee qof kastoo qaangaari sanadkii hal mar uu baahan yahay xajkoo isagu cumrigii hal mara na xagga dambe ayaa la mariyey deetana salaadii shuruud bay leedahay shuruuddeedii waxaa ka mid a dahaarada dahaaradana ku soo aroortay inay tahay miftaaxu salaa salaada furaheedii deetana culammadu raximahum llahu tacaala xagga hore ayay soo mariyeen maadaama ay salaadii eh, miftaax u tahay fure ay u tahay eh, sidoo kale shuruudii kale salaada may soo hormarinoo shardigani waxay yidhahdeen axkaamtiisaa dheer oo badan saa daraaddeed baa xaggan hore loo keeno sheekhu markaa kitaabka ahaarada ayuu noo bilaabayaa kitaabka ahaaradu markaa wuxuu ka koobnaan doonaa waxyaalihii lagu dahaaro qaadanayay oo wasaail la yiraahdo iyo wasaaisha lafteeda ama wasiirada waxaa lagu dahaaro qaadanaya waxay u baahnaayeenoo weelkiiya markaa kadib ayuu wuxuu sheeku markaa u gudbi doonaa dahaaraadkii hadday weyse iyo hadday mayri tahay iyo haddii ay tahay tayamumkii iyo hadday tahay isaalatu annajaas dahaaradu luqa ahaan waa nadaafada waana masdaru ahara yadhuru ama ahura yadhuru ficilka aharana waa la yidhahdaa ahurana waa la yidhahdaa labaduba waa caadi waxaad ohanaysa markaad akriyayso kale fain facala bihi kada wakada ahara wuu daahiroobi waa sida badan ahura haddaad tirahdana waa caadi ahaarana markaa waa masderki marka waa nadaafada sharci ahaanna dee waa axkaamtan aynu arki doonno ee marka waxa weeyaan shareecadu ay dejisay tacriif bay fuqahadu sheegaan lakin tacriifka ay sheegaan qofkii uma sawirayo ahaaradu waxay ahayd marka waxba ku habsaami mayno wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu taعaalى qaala اllahu taعaalى waأnzlna min الsamaai maءa طahuura baab اlmiyah baabu almiyah baabkii biyaha marka kolley shax baynu u samaynay biyaha qaybahooda taasaynu markaa in sha allahu tacaala halkan ka arki doonaa kadibna kitaabka cibaaradiisa ayaynu usoo noqon doonaa aqsaamulbiyo biyahani qaybe ayay leeyihin biyo wixii lagu dahaaro qaadanayey oo se sheekhu inoo sheegi doono wax aan biyo ahayn ma gooyaan najaaso sidoo kale wayse la-aan iyo janaabana ma kor qaadaan wixii aan biyo ahayn haddaba biyihii culammadu waxay u qaybiyaan saddex qaybood alطahuur iyo alطaahiru غayru اlmuطahir iyo annajis saddexdaa wey annajis iyo annajas intaba waa la odhan karaa aahuur waa biyihii wax aahirinaya waana almaa mulaq lbaaqi calaa asli lkhilqa sida sheekhu inoogu tacriifin doono waa biyaha sidii ilaahay u abuuraya ee waxyaalaha aynu qaybaha kale ku sheegi doono kabad qaba ayaa waxaa la yidhahdaa almaa ahuur waana biyaha keliya ee laguna weyse qaadan karo janaabana lagaga maydhan karo nijaasana lagu suulin karo in alla inta ka soo hadhaye biyaha noocyadeedu kale ah iyo ashyaadii kale lagumana weyse qaato janaabana lagagama qubaysto nijaasana laguma zuuliyo oo laguma dhaqo biyaha dahuurka ihi iyaga laftooda ayay culammadu markaa laba u qaybiyaan biyo ay qoraxi ku dhacday oo kululaaday iyo kuwa aanay qoraxi ku dhicin marka kuwii qoraxdu ay ku dhacday ee kululaaday waxay yidhahdeen in la isticmaalaa waa karaahiyo daliilkana markaynu cibaarada musanifka ahriya inaynu tilmaami doono kuwa aanay qoraxdu ku dhicinna iyagu karaahiye ma aha waa la isticmaala marka labaduba ka qoraxdu ku dhacday kaanay ku dhicin labaduba mar hadday tahuurkii yihiin labaduba wax way daahirinayaan laakiin midna waa laga fiican yahayo waa karaahiyo midna karaahiyo malaha laha nooca labaadee biyuhu waxaa la dhahdaa aldaahiru hayru lmuahir waa biyaha sidooda u daahirka ah laakiin aan waxba daahirinayn kaasina waa laba qaybood waa biyo iyagu daahiru nijaas ahay lakin aan waxba daahirinayn waa laba qaybood almutaayiru bimukhaalid iyo almustacmalu fii rafci alxada biyihii isbedelay ee wax ku milmeen inta wax ku milmeen biyihii isbedelay isbedel markaa badan waxay noqonayaan biyo aan waxba daahirinayn hadday caana ku daateen ama saabuun ay ku milantay ama sonkor iyo wixii lamidka ah oo biyo sonkorleh ama biyo saabuun leh ay noqdeen waxay noqonayaan biyo aan waxba daahirinayn laakiin iyagu sidooda waa iska daahir hadday kugu daataan de haddaad iska nadiifinayso un mooyaane salaadii way kuugu ansaxaysa haddii waxaan ay isku bedeleen haddaba mukhaalid baynu wax ku milmay wax aan ku milmayn hadday isku bedelaan ka waran mujaawir baa la yidhaahdaa mujaawir ayaa la yidhaahdaa waa wax ku dhex jira laakiin aan ku milmayn sida subagii oo kale subag baa ku daatay batrool baa ku daatay way ka uraya naaftaa ku daadatay way ka uraysa laakiin maxaynu ognahay naaftadii miyay ku milmaysaa biyaha kuma milmayso subagii kuma milmayo loox baa ku jiray oo muddo ku dhex raagay dee biyihii ka uraya laakiin dee looxii milmi maayo kaa aan milmaynin ee ka dhex muuqanaya biyaha waxaa la yidhahdaa mujaawir kaa hadaba mujaawirkaa ah, biyaha isku bedelay iyagu dahaaro ma galaan laba qowl buu shaafici ku laba qowl ayuu ku qowlka koobaad waa in biyahaasi ay aahirun ayru muahir yihiin oo qeybta gelayaan aahirun ayru muahirin ay yihiin maxaa yeelay way isbedeleen mar hadday isbedeleen dee kuwa kalun bay la mid yihiin qawlka markaa labaad isagaa markaa muctamadkiya oo sida la rajaxaye eh waa in biyahaasi ay ahuur yihiin oo weysadii gelayaan waa in biyahaasi ay weysadii gelayaan oo waxay leeyihiin dee kuwan waxaan ka urayaa waa waxaa la jaarka ahune wax kaloo ku dhex jira maaha waxaad isticmaasha waa biyo keliya kan wax ku milmeen miyaan wax ku milmeen markaad isticmaasho ma biyo keliyaad isticmaasha biyo keliya maad isticmaalina de wixii ku jirayna waad ismarmarisa laakiin marka aad biyahan suba gale isticmaalayso biyihii iyagoo biyo keliya ah bay meesha marayaan subagiina isagoo suba keliya ah ayuu meesha maraya markaa biyihii iyagoo biya ah oo aan wa kale la socay maraya subagiina ila wa kala soocan weeyaan saa daraaddeed eh, ahaaradii way ku ansaxaysaa biyaha eh, mujaawirka isku bedelay qaybta labaad ee aahir hayruمuطahirka soo gelaysa waa almustacmalu fii rafci اxadaث waa biyihii aad ku طahaaro qaadatay eed u isticmaashay xadaث inaad iska kor qaadda xadaث waxaa la yihahdaa weyse ama janaabo qabka iyo wixii lamidka ah baa xada la yidhaahda marka kuwa biyihii aada iskaga kor qaaday ee adigoo weyse qabin aad ku weysaysatay adigoo janaabo qaba aad ku qubaysatay gabadhii oo dhiiggii caadada uu ka go-ay biyihii ay ku qubaysatay waa biyo rafculxada ku dhacayoo xada bay kor qaadeen biyahaasi iyagana laba qowl baa ku jira oo shaafici laga soo guuriyey biyaha dibma loo isticmaali kara biyaha dad mar isticmaasho mar labaad ma la isticmaali karayo qowl wuxuu leeyahay ha waa la isticmaali karaya maxaa yeelay wa anzalnaa min asamaai maaan tahuuran tan ayay markaa ku dheganyahin tahuur waa wax wax daahirin badan badantaasina waxay keensanaysaa inay intaasoo jeer wax marka hal mar hadday daahiriyeen mar labaadna way daahirinayaan mar saddexaadna way daahirinayaan mar afraadna way daahirinayaan qowlka kale waa ka rajaxane waa in biyahaasi ay yihiin aahirun ayru muahir biyo wax aahirinaya laakiin biyo iyagu aahira laakiin aan waxba aahirinayn waana ka rajaxan isaga maxaa loo xujaystay waxaa loo xujaystay waxaynu ogeyn saxaabada ridwaan ullaahi calayhim inay biyuhu ku yaraan jireen safaradood waa tii de tayamumka loo jideeyey markii ay biyolaaantu ku dhacday iyagoo biyuhu ku yar yihiin haddana mar qura lagama hayo inay yidhahdeen waar biyuhu waa inagu yar yihiine dee qofkii ku weysaysto saxna ishoos dhigo biyaha aad haddana markii dambead weyse u baahato aad ku weysaysatidi dhigo qofkana maxaa ku waajiba wixii tahaaradiisu aanay la-aantii ka ansaxaynin dee waajib buu ku noqonaya inuu ilaaliyo marka haddii biyahan mustacmalka i mar dambe haddana ay weyse gelayaan dee waajib bay ku ahaan lahayd inay ilaashadaan si aanay gebagabaysi ugu baahanin laakiin laguma waajibin manay isticmaalin manay ilaashanin arrintaas markaa waxay tusisay bay leeyihiin culammadu in aanay biyahaasi weyse dambe gelayn hadday gelayaan dee saxaabadu tayamumka oo marka biyo la waayo uun la tegi jiray may tageena way ilaashan lahaayeen biyahooda sida aan loogu ogolay qofkii haystay biyo dahuuroo aan la isticmaalin looma ogola inuu iska daadiyo isagoo weysada ugu baahno wax kaloo ku weysta aanu haysan inuu iska daadiyo looma ogola deetana tanna la mid weyn bay ahaan lahayd oo hadday iyaduna dahuur yihiin sida aan tanba loogu ogolayn inuu iska daadiyo waan gabagabaysan intuu daadiyo uu yihahdo waan gebagabaysanaya ayay tanna mamnuucu noqon lahayd inay daadiyaano ay markaa wixii dambe iska gebagebaystaan haddaba haddii biyahaasi ay bataan biyaha la isticmaalo oo la ururiyo deetana ay qullataynkii gaadhaan muxuu xukunku noqonaya ma dibbay tahuur u noqonayaan mise sidoodiibay bilaa waxba u yihiin oo aan waba aan maaragtay lagu tahaaro qaadanayn iyadana waxaa ku jira kole halkan qawlaan baa qoran lakin wajhayn bay ku fiicanta laba weji wajhaan baa ku jira labada weji midi wuxuu leeya waa hayru ahuurin si kastood u badiso ood u ururiso oy qulatayn u gaadhaan ay u dhaafaan waxba aahirin maayaan sababtu waa maxay waxay u xujaysteen biyahan markii aada isticmaashay awooddii wax daahirintaad ka saartay ilan awood bay lahaayeen ay wax ku daahiriyaan kolkaad isticmaashay awooddiiba waad ka siibtay dee wax bilaa awoodoo isku tegay macno ma samaynaya bay yidhahda qowlka labaad waa ka muctamadka ah wuxuu leeyahay mayanee dahuur bay noqonayaan maxaa yeelay waxaa laynoo sheegay biyuhu markay qullata yihiin xataa najaasada inay u adkaystaan isticmaalkuna wuu ka fudud yahay najaasadii oo biyaha najaasada ah haddii biyihii yaraa ee najaasoobay inta la ururiyo ay qulatayn gaadhaan iyada wax khilaafi kuma jiro inay tahuur noqonayaan dee mustacmalkaa ka mudan bay yidhaahdeeno kii najaasadu ku jirtay markuu qulatayn gaaro tahuur noqonaye kan la isticmaalay isagaa ka mudan dabcan qolada kale waxay ku jawaabayaan waar dee kan nijaasada leh markuu qulatayn noqday nijaasadii u difaaco u riixay markiisa horebana isagu khaasiyadiisii iyo awooddiisii wuu lahaaye waxaa loo diidanaa waxa kale la socda wixiina hadda u riixa laakiin kani bilaa awood buu ahaa waa kan markii horeba awoodii baad ka bixisay bay yidhahdeen kaas markaa wuxuu noqonayaa biyihii daahirka ahaa ee aan mudahirka ahayn qaybihiisi qaybta saddexaad ee biyuhu waa almaa annajis biyaha nijaasta iyaguna labay u qaybsamayaan kaiiru tagayara bاnajaasati wa huwa lqulataani biyo badan oo qullatayn gaadhay deetna najaasa ku dhacday najaasadiina isla bedelay ama dhadhankiisu isbedelay ama urtiisu isbedeshay ama midabkiisu isbedelay biyahaas najaas bay noqonayaan dib miyay daahir u noqon karaan ha saddex arrimood mid ahaan haddii la helo ama waa hal arrin oo saddex qaab ku imanay eh, laba qaab ku imanay hal arrin oo laba qaab ku imanay arrinkaas waa wy fain zaala taqayub isbedelkii hadduu meesha ka baxo biyaani way isbedeleen isbedelkii baa ka baxa muxuu ku baxay binafsi iski sida biyihii isaga yaaleen ayuunbaa la arkuniyadii oo ay caadi yihiin imika wax ka uraya iyo wax dhadhan ka muuqda iyo waxba aanay jirin xaaladdaa dahuur bay noqonaya xaaladda labaad bimaain haddii biyo lagu daro ama biyahaasi ha ka yaraadaan ama ha ka badnaadaan ama biyo nijaasa ha noqdaan ama biyo daahira ha noqdaan ama biyo mustacmala ha noqdaan haddii biyo kale lagu daro deetana isbedelkii meesha ka baxo biyo caadi oo bilaa isbedela ay noqdaan waa dahuura waa la isticmaalaya xaalad baanay noqonayn oo insaalo tagayuru bisaatiri haddii wax isbedelkii qarinaya ee aan zuulinayn lagu sameeyo urtoodaa isbedeshay cadar baad ku buufisay deetana marka iminka la ursado maxaa ka uraya cadar baa ka uraya miyaa la odhanayaa way daahiroobeen oo urtii najaasadu meesha way ka baxday meede waad asturtay oo ur kaloo ka xoog badan unbaad meesha keentay inay urtii meesha ka baxday ma aha sidoo kale haddii marka hore midabku isbedelay oo nijaasadii markaa ay midab u samaysay kadibna aad soo qaaday huruudan dumarku ismariyaan iyo wax lamida ama caanaba ku shubto caddaan isbedelin isbedeliin biyihii cawlaanka noqdayee nijaasadu ay cawlka ka dhigto baad caana ku shubto caddaan bay noqdeen ma la odhanayaa waa iska daahira iminka waad cabi kartaa kollay de ku kuu geli maayaan laakiin daahir khayru mudahir ay waa la cabi karaa raashinkii baa lagu karsanaya miyaan la odhanaya waa maya maxaa yeeley wixii waad qarisay uune maad suulinin marka mar haddaan u suulin waxay noqonaysaa arrintaasi mid aan waxtar lahayn hal arrin bay isku qabteen haddii ciid lagu shubo biyihii nooca ah deetana midabkii nijaasada isbedeshada midabkiiba bedelmay ama urtiiba bedelantay ciid baad ku shubtay markaasaa urtii meesha ku jirtay ama midabkii uu isbedelayo dee xaggii ciidda uu u baydho miyaa la odhanayaa waa tahuur mise lama odhanayo wa markaa khilaafku uu ka soo baxaya ciidani miyay zuulinaysaa raadkii najaasada mise way qarinaysa marka waay rajaayaan inay qarinayso waxay rajaxayaan inay qarinayso ee aanay meeshii ka saarayn sidaa daraaddeed waxay noqonayaan biyihii nijaasun bay noqonayan qolaalime way suulinayaano dee ciidda lafteeda mararka qaarkood ba wax lagu daahiriyaayo waa tii nijaasadii ayga loo isticmaalayay marka maadaama ay sidaa tahay way daahirinaysaabay eh, qoladaas yidhaahn nooca labaadee biyaha nijaasta ah waa qaliilu tanajasa bimulaaqaati najaasa waa biyo kooban oo ku nijaasoobay la kurankii uu la kulmay najaasada nijaasuu la kulmay saasuu ku nijaasoobay waa biyo yar biyaha yar waa maxayba wixii qullateyn ka yar haddii najaasaba ay ku dhacdo waad eegeysaa najaasada ku dhacday inuu isbedelaa shardi maaha isagoo waba isbedelin marba hadday najaasa ku dhacday wuxuu ihi fain kaanat inajaasatu mima yudrikuhu arfu iyo in kaanat mima laa yudrikuhu arfu baad u kala saaraysa najaasadan ku dhacday in wax iliqabatay ah uu yahay iyo wax ilima aragtay ilima qabatay ah inuu yahay baa loo kala qaaday oo waxa ishuba aanay qabanayn yaa kuu sheegay inuu ku dhacay waxaad ku ogaatay caqliga oo maalan duqsibaa intuu soo duulay ayuu kaadi halkan taalay lugaha geliyey markaasuu haddana ka booday baaldigii halkan kuu yaalay haddana daf yii maxaad ogsoon tahay marka miyaad arkaysi lugihiisa nijaasada saaran ma arkaysi laakiin de yaqiinan baad u ogtahay waad arkaysa inuu halkan lugaha geliyey kuwan kale biyahana waad arkaysa inuu lugaha geliyey marka maxaad ogsoon tahay qacan maxaad hubtaa dee najaasadii halkan uu ka soo qaaday inuu biyahan geliyey baad hubtaa marka xaaladaas waa maxay waa najasun laa yudriku arf arfna waa isha marka waa nijaaso ilimaqabataya hadduu haddaba yahay ilimaqabatay laa yudriku arf aynu isaga kuba horayne wuxuu yihi fafiihi alaau uruq awal qowleyn baynu arkayna qowleyn iyo wajhayn qowleynku waxa weeye shaafici laftiisa ayaa laba hadal laga hayaa markaa qawleyn baa lo ama aqwaal baa lo odhanaya wajhayn baa iyaguna jiraya oo waa maxay shaafici matalan waxba lagama hayo ama hadal baa laga hayaa hadalkiibaa fasirkiisii la isku qabtay oo qolana tiri saasuu ujeeda qolana tiri saasuu ujeeda wajhayn baa la waxa waxaa ka soo baxay waa weji yani asxaabtii laba aragtiyooda ay kala leeyihin bay noqonaysa asxaabtii shaafici lafahantiisii maaha wax duruq la yidhaah baa jira duruqduna waa maxay waxay isku qabanayaan asxaabtiibaa iskhilaafaya waxay isku khilaafayaan asxaabtii shaafici waxay isku khilaafayaan imise qowl buu imaamku meeshan ku leeyahay ama asxaabteennii hore imise weji bay meeshan ku leeyihin ama markaynu qawaacidda madhabka eegno imise weji baa halkan ka soo bixi karaya markaa qaar waxay odhanayaan shaafici halkan laba qowl buu ku qaarna may qowl keliyu ku lahaa qaar waxay odhanaya saddex qowl buu ku lahaa qaar waxay odhanaya asxaabteennii hore halkan laba wejiyoo kala duwan bay ku mid wuxuu odhanaya may hal weji unbaa ku jira meesha qaarkood waxay odhanaya masalada marka la eego waxaa ku jiraya oo ka soo bixi karaya yani raggii horeba kama warramaya lakin waxaa ka soo bixi karaya laba weji baa ragga ka soo bixi karaya buuli oo masaladan xukunkeedu sidaana uu noqon kara sidaana uu noqon kara qaarna waxay leeyihin may sidaa ma noqon kara saasoo keliya ayuunbuu noqon karaa markaasaa waxaa la idhahdaa duruq bay isugu khilaafeen deetana duruqdii waxay u kala baxayaan kuwa leh waxaani xukun keliyay leedahay kuwa leh mayane laba xukun oo kala duwan ama saddex xukun wax ka badan bay leedahay ayay u kala baxaya iminka tan oo kale waxaa ihi maqabataygu uu ku dhacay saxaabadu ama asxaabta asxaabta imaam shaafici saddex ariiq bay kala mareen saddex waday kala qaadeen qaar waxay yidhahdeen masaladan shaafici agtiisa hal qowl uunbaa ka jiro oo waa in waxaan u nijaasoobin biyahan waa nijaasoobin sababto waa maxay dee waa biyo qullatayn ka yar nijaasana ku dhacday ood hubtay in nijaasa ku dhacdo xadiidkii marka idaa kaana maal qulatayni lam yaxmil alkhaba bay markaa daliishanaya qolo kale waxay yidhahdeen may meeshan hal qowl uunbaa shaafici meeshan hal qowl un buu ku leeyay oo qowlkaasina waa in biyahani ay tahuur yihiinoo aan wax dhibaato aan lahayn oo la isticmaalayo oo maxaa markaa aad idinkuna ku cilayseen waxay yidhahdeen hada mima yashuqu اlاxtiraazu minhu qaala tacala maa jacala calaykum fi اdiini min xaraj way adag tahay waxaan in la iska ilaaliyo maadaama ay adag tahay in la iska ilaaliyo nandiqsigii wa intaasuu duuraya kolba meel ku dhacaya maadaama oo ay adag tahay waa la saamaxayo waa cafi ariiqa saddexaad waa ka rajaxan wuxuu leeyahay imaam shaafici kutubtiisii marka loo noqdo meeshan laba qowl baa ka soo baxaya qowl leh waa laynoo saamaxayo waa tahuur waana ka rajaxan iyo qowl odhanaya waa nijaaso waaba ka umka ku qoranba umka kaasaaba ku qoran nijaas tahay ku qoran inay tahuur tahayna musani mukhtasarkiisa ayaa mafhum ahaan looga qaatay intaa markaynu ka baxno waxaynu kusoo khatimaynaa fi lmaai jaari qowlaan buu yiri halkaa dhex biyihii waxay u kala baxayaan biyo dareerayoo socda iyo biyo taagan hadday biyuhu socdaan hadday biyuhu taagan yihiin axkaamtoodii waa waxaa aynu soo sharaxnay hadday socdaan baa lagu muransan yahay oo laba qowl ku jiraan ma iyaguna ma sidii biyaha fadhiya unbaayoo saddexdii qaab saddexdii qaybood bay yeelanaya mise biyuhu haday socdaan xukunkoodu kaa uu ka duwan yahayo waxay nijaasoobayaan keliya markay isbedelaan markaa qowlbaa wuxuu leeyahay laa yanjusu ila bاtagayur wahuwa اqadiim markaa in casaan la geliyay ahayd waa daciifkii qowlkii qadiimka ah shaafici qowl qadiima iyo qowl jadiid uu leeyay qadiimku waa aanu masar tegin wixii uu fadwooday ee uu xukumay qadiim baa la yidhahda markuu masar tegey wixii uu markaa xukumayna jadiid baa la yihahda iskhilaafaanna jadiidkaa la qaata marka iminka laa yanjuusu ila bitagayir wahuwa alqadiim halkaa uu yidhi waa in la caseeyo casaan markaa laga dhigo oo waxa weye waa waa daciifkii huwa ka raakidi qowlkaalaho jadiidkiiya ayaa sidii saxda ahaydo biyaha xataa socdo laftoodu intii unbaynu u kala qaadayn inay maaragtay muxuu eh, ahaaye ay dee yihiin sidoodii oy markaa dahuur noqdaan inay isku bedeleen wax daahira oo ku milmay oo aahir hayru muahir ay noqdaan iyo in najaasa ay taabatay oo aynu eegno qulateyn miyay gaadheen mise way ka yaryihiin eh, markaynu markaa intaas ka soo baxno cibaaradii musanifka ayaynu akhriyi doonaa laakiin waxaan filaya waqtigii malaha salaada iska taagan in sha allahu habeen dambe ayaynu cibaarada musanifka iyo wixii ku jira tilmaami doonaa wsala allahu waslm calaa nabiyina maxamed wallah aclam